alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu ala rasul ilahi salى allahu aleyh wasalam ixyaa almawaat ma almaqsuudu bi hada alcinwaan aye qof dhul bannaan beeray waaya haye mawaadku waxa weeyaan dhulka aan laa binaa fihi walaa zarca wala gayra dalik wala calaamat liaxdi soo ma waayo lakin ixyaaduna waa maxay wa ixyaauha bibinaayin aw zarcin aw gayri dalik maaha zarcun kuma gaar aha markaa de zarc kuma gaar he waa qof calaamad ku samaystay inuu beeray inuu dhisay inuu waxyaalo kale oo calaamad ah wax kaloo dee faa'idaha ku sameeyey markaa dhulkaa isagaa uga xaqle dadka hadduu isagu dee xaqa ka ahay mooyaane laakiin asal ahaan saasuu ku mulkiyaya markaa weya markaa shareecadu dalka dhulkiibay xataa uga garnaqaysaa de markaa wey qofkii dhul isagu nooleeya isagaa uu xaq leh man camara arda laysat liaxadi fahuwa axaqu biha macnaha xadiiskana waa maxay ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaal laa xima ila lilahi ila lilahi walirasuuli haye haye haye a ah, sekada iyo wax lamid ah amba ay maslaxa u aragto dowladdu ay tiraahdo sanadkan qeybtan yaan la daaqin intaas seeraha lama daaqi karo xagga kale la daaqaya waa sa iyado limaslaxati caama maslaxadii guud inay u ilaaliso me laakiin shaksi gaaray ma samaysan kara weeyaan shaksi gaara dhul dooga iyo seere xoolaha iyo ka celiyo ma samaysan karo laakiin beer wuu samaysan karaa oo bustaanah laa darara walaa diraar xadiiskan iyo xaggey iska waafaqsan yihiin baabka haye laa darar walaa dirar a haye markaa markan ixyaa mawaad laga warramayo wuxuu ka warramaya dee inaan dariiqii la wada lahaa iyo biyihii ummaddu lahayd iyo waxyaalo badanoo dadkii ummaddii dhib u soo jiidaya doogii la iska sees iska ootay si gaara iminka seerihii buu ka warramaya waayo seerahani waa maxay darar buu keenaya soo ma xoolihii buu darar ku keenaya dadkii buu darar ku keenaya taas weyn culimo badan waxay leeyihin huma bimacnan waaxid laa darara walaa diraar oo takiid labadaa erey qaarkoodna markaa way dee macnayaal kale sii sheeg sheegen lakin waa isku waafasiin macnuhu inuu yahay dhib aada u qastido iyo inaad dhibta qofka marka aanad uga qastine marka horeba adigoon uqastin oon dad dhibaatee lahayn haddana wax dhibaato soo jiidaya aad samayso tusaale ahaan haddu qofku meel wadaa ah, ceel ka qoday isagoo aanu islahaynba dadka ku dhibaateen haddana waa laa darar walaa diraar baa laga burburinaya oo laga baabiinaya man axaطa xaa'idan calى ardi fahiya lahu maxay noqonaysaa taasina qofka isagu haye bustaan ahaa lakin oodashadaasi sida iyaynaan ufahmi lakin imika beeraha loo oodo keliya xaayidka horta axaada weeyaan waa kuwareejinta caayada waxaynu soo aragnay inuu yahay bustaanka soo ma ahayn horeyna axaadiis badan ugu saaray dabeedna markaa waxa weyaan inta badan waxa bay samayn isla dhirtan laftigeedun baa lagu samayn jiray dhirtan baxaysa ee aada arkaysa timirta ah ayuunbaa sida loo wareejin jiray qaabkaasoo dabeetana intaa ay ku fadhida weyaan axaada aaydan qofka dee uu soo wareejiya hadduu dee ku sameeyo amba ooduu ku sameeyana waa lamid un laakiin uu uga jeedo beertaas ee aanu ahayn dhul weynta iska oodato xoolahana ka celi yarna dhexda ka beersay dad badan sameynaya meel yar buu beerayaa dhexe lakiin muxuu sameynayaa dhul weyn oo kaloo fara badan ayuu ku ceshanayaa wasiilaabaad moodaa inuu ka dhiganayo u ku dee farsamo kale uu ku wato bism illaah wacan calqama bni waailin can abihi ana nabiya sala allahu alayh wasalam aqdacahu arda bixadra mowta wa can calqama bni wail waail bin xujr can abihi aabihii wuxuu kasoo wariyey waail bin xujr ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu aqdacahu wuxuu ka siiyey wuxuu uga gooyey ardan dhul bixadra mowta meesha la hahdo xadramowt oo ymanta ah ay an bn cumr radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu aqdaca wuxuu u gooyey azubayra xudra farasihi oo fa ajraa wuu socodsiiyey alfarasa xataa qaama ilaa uu istaagay farasku uma dabeetana ramaa bisawdihi wuxuu sii tuuray jeedalkiisii faqaala wuxuu uhi acduuhu siiya xayu balaqa sawdu halkuu sawdku gaadho marka xudra farasihi waxa weeyaan waa wax cayiman in cayimano uu ordaayo waa shoo shoog faraskiisa salaal waxay culimadu fasireen wa huwa shawd lfaras aladi yantahi ilayhi cadw farasku waa wax nooloo dee marka muddo uu kadleeyo uu istaagaa oo wuu daalayo wuu iska istaagaya marna wuu ordayaa xoog buu ordaya marna wuu kadlaynaya kadlaynaya kadlaynayaa markaa meel buu istaagaya kolleyba meel buu istaagaya lakin wa laga ada inaana meel cayiman un ahayn way kala badbadan karaan kolba meel buu istaagi karaa marka xadiisku macnaha waxa weeyaan faraskaa in la in la orodsiiyo oo la guclaysiiyo dabeetana halka ku hakado halkii uu ka bilaabay ilaa halku ku hakaday inta ka dhaxaysa oo weliba lagu daray inuu jeedalkiisa sii tuuro oo markuu jeedalka tuuro haddana intaa jeedalkiisu gaadhay iyo intii faraskiisu halku soo bilaabay intaa isagu inuu yeesho intaa dhulka intaa leeg siiy bu rawahu abdaud wafiihi dacfun xadiiska balse dacfiba ayaa ku sugan buleyahy labadan xadis sheekh wuxuu soo qaatay ma jaa fi iqdaaci اlardi inuu imaamkii maadaama isagu mas-uuliyadii dhulka u hayo inuu qof dhul siin karo u goyn karo dhulkaa amba waxa ka beeranayo amba waxa ka dhisanayo amba si kale oo faa'iido dee ay ugu jirto iyo dadkaba ha u isticmaalaya matalan de qofkii madaxweynaha ahaa ama wasiirka ahaa ama maayar ahaa amba wax lamid ah ayaa wuxuu odhan karaa qofkaa hebel intaasaan siiyey oo iqdaac buu samayn karaa meel buu ugeyn karaa waa inuu laakiin maslaxadda un ku saleeyo iyo inuu danta u arkay qofkaasi inay ku jirto iyo waxaa kaloo laga qaadanaya inaanay shardi wada ahayn inuu dee dadkao dhan ugooyo dadka wax kamid a ah hadduu arko hebelkaa dantiisa iyo maslaxadiisa inaanay shardi ahayn dee inuu yidhahdo hebelna hala siiyo kaana hala siiyo kaana hala siiyo kaana hala siiyo lakiin qof gaarahoo dan uu arkay inay maslaxa ugu jirto in la siiyo imika xadiiska hore wail bn xujr ayaa xadiiska in badan aynu aragnay can wail bn xujr axaadiista uu soo wariyaa marka imika waa inankiisii oo taabici baa kasoo warinaya calqama bin wail bin xujr bn rabiica xadramowtkan uu sheegayana isagaa deegaankaa kasoo jeeday alxadramiy bu aha kaana xadramiyan min alkinda xadramowtna waa gobolka u weynba ama deegaankanada u waaweyn imika yamanta weyaan oo dhinaca koonfurta ah koonfurta weliba xigta xagga cumaan oo xagga jihada bariga oo kale xigta bariga koonfureed waa dhul dee aada macruuf ahaa oo buura iyo banaan iyo waxyaalo badan leh deegaanka qabaailka loo jeeda alkinda oo kaliya deegaanadaas ayaa ku badnaan jiray waa halkii la odhan jiray ninkii isna banu kinda ka tirsanaayo ee gabi jiray cibrulqays asxaab mucalaqaadka ninka ugu horeeya dee isna min baab waxaa la odhan jiray alkindi bu isna qabiilkan kinda la macruuf eh xadramowt waa laba erey oo naxwahana waatan lagu soo sheego inta badan waa tarkiib maxaa la odhan jiray ma tarkiib masji ah mise midi daafiya maxaa muxuu aha masji macana xabad keliya isku noqday wey xadramowt marka hore xadara iyo maata amba mowt bay xadara mowtun bay waa sababta markaa loogu diiday sarfiga bixadra mowta aanay markaa uqaadanin kasradii waay xadiiskan iyo kan ka dambeeyaba in wax cayiman uu samayn karo qofku u goyn karo maaha macneedu intaasoo keliya u goyn karaa ma aha xadiiska hore muu cayimin muu xadidin xadiis ka dambena taxdiid buu sameeyey lakiin isma diidayana wixii uu arka maslaxada waa inuu laakiin maslaxadaasi ku saleeyo dee inaanu ku salaynin lalooshow ka qaatay amba qabiil gaara amba wax lamid ah, wax saasoo kale dee aanu ku salayna waa inuu arko qofkaa hebel hebel dantiisu inay ku jirto maanta inuu caasiyo markaa imaamkii maslaxaddaa u leeyay waana la weydiisan karaa an alqa bn wail an abihi ana nabiya sal la sl nabig adacahu wuxuu jiray adan dhul uga jiray bixadr mowt rawahu daawuud watirmidiy wasaxib ibn xibaan an ibn cumr radi allahu canhuma ana nabiya sala la sl nabig adacahu jiray azubayra cudra farasihi faraskiisa orodkiisa ama guclayntiisa si kale markood dhigtana shawda farasi fa ajra farasa faraskii buu iyuu socodsiiyey xataa qaama ilaa uu farasku istaagay oo uu socodkii joojiyey ajra wuu orodsiiyey oo uu guclaysiiyey alfarasa xataa qaama uma ramaa wuxuu sii tuuray bisawdihi haddana jeedalkii faraska uu ku kaxaynayay yuu tuuray halkii uu kasii bilaabay faqaala rasulku wuxu uhi acuuhu siiya xayu balaqa sawtu halkaa jeedalkiisu wuu gaadhay siiya markaa culimadu lakin maslada ka sahda waxa weyaan haddii sidaa iqdaaca loogu sameeyo oo aanu waxba ka qaban ka war waa faras waa loo gooyayo intaasaad leedahay baa la idhaha iminka dhulkana waa dhul da iska cedlaa haddaba qofku muxuu dhulka ku mulkiyay marka hore ixyaa inuu dhulkaa nooleeyo oo wax ka uu ka qabto ayuu ku mulkiyayay hadii markii imaamkii madaxweynihii amba cidii mas-uulka ahayd markay dhulkii qofkii u goyso uu waxba ka qabo waayo ma ku mulkiyayaa sidaa loogu gooyo keliya mise laabudda min alixyaa waxaa loo siinaya inuu nooleeyo hadduu nooleyn waayo waa laga qaadaya calaa qawleyni oo waxay dhi ana almaqdaca laa yumliku biliqdaac ana almaqdaca laa yumlaku biliqdaac aw laa yumliku biliqdaac qofkaasi kuma mulkiya ama laguma mulkiyayo goyn keliya falaa yajuusu an yabiica maa uqdica walakinahu yasiru axaqa bihi min gayrihi ilaa uu nooleeyo sidaa ku mulkiyi maayo mana iibin karo markaa mar haddaanu mulkiin ma iibin karo mar haddaanu mulkiin laakiin isagaa uga mudan dhulkaasi intuu bannaan yahay isagaa cid kasta uga sii mudan hadhow haddii la cid ba qaadanaysa isagaa uga mudan weya oo waxuu noqonayaa kalmutaxajir الshaarici fi اlixyaa wahada madhabu ashaaficiy wa axmed waxaa kale culmada qaarkood ihahdeen ana almaqdaca yamliku bimujarad liqdac ayuu ku mulkayaya aw yumlak falahu tasarufu bilbeyc wanaxwi wuu sii iibin karaa cid buu siin karaa wahakada wahada qowl malik ikhtiyaaru sheikh cabdilcaziz ibn baas wahakada saasay markaa culimo badle marka waxaad moodaa inay u badan tahay ilahay baa oga xaqiiqda in de dhulka haddii in ay tahay muddo cayiman oo kale in loo qabto la hahdo dhulkaa qaado oo laakiin dee adigaa iskale haddaad se dhulkaa de nooleen weydo oo aad iska afkun ka sheegato dhulka waa lagaa wareejinaya in maslaxadaas kala raacya muhim saa bay dowladdu marar badan waxay dhahdaa wax ka qaban weydo waa lagaala waa lagaala wareegaya dhulkaa waa lagu siiyey lakiin haddaad inta iyo intaa wax kaga qaban weydo an rajul min asaxaabati radi allahu canhu qaala wuxuu uhi hazawtu waan la duulay maca nabiyi sala allahu alay sl nabiga fa samictuhu waxaan maqlay yaquul isagoo leh annaasu dadku shurakaau shurakaau fii alaasatin saddex bay wadaagayaan oo aanay kala lahayn fi lkala-i waa doogii walmaayi iyo biyihii iyo wanaari dabkii rawaahu axmedu wa abu daawuuda wa rijaaluhu hiqaat marka xadiiskana wuxuu caddeeyey doogga waa la wada leeyahy ee maaha siday soomaalidu yidhahdeen ninkii gabiyo u yihi dalka waa la kala leeyihiyo doogga soo baxay marka dooggaa ilaahay soo saaray banaanka ah haddii qofku dee dhulkiisii uu ka soo baxay dhulkii isagu lahaa gaarka ahaa oo tusaalahaan dee beertiisii dhexdeedii taasi waa gaarda iyadu intaa uu marka horeba xaqa ulahaa dee laakiin dooggaa iyo caws ahaan u oodo dhulka amba inuu ooto laga aqbali maayo kula mulki maayo saasi waayo annaasu shurakaun fi ala kalow labadaba ku dhacaa marka alcushbu buu ku dhacay horta sawaa kaana radban am yaabisan haduu qalalo iyo haduu qoyan yahayba waxay dhahden culimadii luqaddu saasay dhahen sawaa kaana radban am yaabisa markaa doog iyo cawsiye kaa doontaba dheh waa baadkiibaa baad baa la odhanaya baadka iyo biyahaba waa loo simeeyey markaa wey baadka iyo iyo biyahaba waa loo siman iyo dabka oo dabkana sideeba loogu simeeyey marka hadduu qofku isagu dabkii shitay ka waran markaa waxaa lagu fasiraya xaabada yidhahda xaabadan iyadana wax lagu shidanaya banaankaa iska taal dhirtaa qalashay halkaa taalla waa lagu waa laga sameeyey qofku waa guran karaa hadduu qof intuu markaa isagu de soo guray uu meel ku urursado meel dhigtay de waa gaar isagaa mulkiyey laakiin geedka halkaa qalale halkaa ku yaalla dadka uma diidi karo inay xaabo ka dhigtaan uma diidi waayo xaabada waxyaalaha iyada laftigeeda loo baahan yahay inta badan faaidala wey culimada qaarkood baa m waa daahirka xadiiska saa daahirkiisaasa lagu socodsiinayaayo waxa weeyaan haddii uu dabshido shido halkan aad dab shidatay oo gurye iyo meelaha iyo waxba lagu dhex jiraaye lakin de markay dhaxantu dhacaysa meelaha miyiga iyo dhulkaa la joogo ayaa la ogyahay faa-iidada uu dabku leeyahay marka waxa weeyaan bay idhahdeen hadduu idhaa qof dabkan kulaalaya uma diidi karo hadduu idhahdo way nin weyne odayo imika u joogaaye ayaa wuxuu igu yihi magaalada hargeysa waxaan ka ragaya dooxaas wakti dhexan badan ay dhacayso baabuurta waxaan ku idhaha daawahan baabuurta waaweyn ayaa nin intuu dee xaabad meelaha amiga kasoo guro ayuu ku dhex shilaya halkaas suusaagu dabadi markaa waxaad sonaysaa buuri yaraa ku yar diirsoo faruu kaaga dhufanaya ama waxbuu kaa qaadaya markaa haddaa doonaysa waxba lacag baa laga qaad jira marka saa u yar dul ya kulaalayno ilaan kolba waxaa loo baahayay mesha noqonaysa marka qofkaa kulaalaya waariyaa loo diini wey amba istisbaaxu minha laa yamnacu alistisbaax minha aw listidaa bidawiha ida kaana dalika laa yadur inuu iftiinkeedii oo kale iftiinsado wax ku qorto ama wax lamid ah, inaanu diidin lakin waxaa shardiya marka saba xaqa qofka kale u leeyahay waa inaanay qofkan caamkaa ah aanu ku dhibaateynin kii gaar ka wadaha haddii uu keensanayo inuu isaga markuu meeshii fadhiisto inuu dhibaato usoo jeedo wuu u diidi karaa marka oo laa darar walaa dilaal drisina saddexdan arrimood muslimiintu markaa way u saman qofka biyo iska dhaaf biyo roob samada ka yimi oo balayada iyo meelaha hadde aada geliyo qofka horta dee biyo isagu hadduu isagu berkadoo kale samaysto amba ballayga isagu qodo de isagaa iskale laakiin rasuulka alay slat slam muxuu tilmaamay haddana saddexda aanu ilahay maalinta qiyaama la hadlaynin aanu dahiraynin maxay kala cadaab kulma lahaa waxaa ka mid ahaa qof haysta biyo oo u diidaya ibnu sabiil fi ariiq buu ku haysta biyo biyahaasoo dee isaga baahidiisii dheeraadka ah daruuriga ahayd qofkii ibnu sabiilka ahaye waddada marayay biyaha u diidaya kaasi wuxuu noqonayaa saddexdaan ilahay subxana wa tacala maalinta qiyaama la hadal alaaatu laa yukalimhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim rajulu kana lahu fadlu maayin biariiq famanacahu min bni sabiil muxuu diiday ibnu sabiilka waxaa ka mid ahaa ninkaasi guntigiisa dheeraysta khuyalaa ya almusbilu izaarahu khuyala maradan aada xidhan tahay oo kibir awgeed iyo aad xaragootid iyo waxaa lagu odhan doonaa waa maxay ninkan marada xayday war quraanta aanta si aanay ma garanaysa ya aan lagu odhanin de waa maxay de khuyalaa bay ka noqonaysa marka haddi naar baa lagu gelaya hadday hadday tahay hadday arrintaasi khuyala qofka ka tahy haddaanay khuyala ka ahayn laakiin de wuu qastiyey inuu marada quraanta aanta dhaafiyo amba uu awoodi karayay inuu kasoo dalaco oo aanu ka dalacin markaana wuxuu noqonayaa qofka lagu shidayo wixii labada quraamood ka hooseeya xadiiskaasaa ku dabaqmay kaan maa asfala min alkacbeyn min alizaar fa fi nnaar laakiin almusbilu izaarahu khuyalaana khuyalaaguna waa maslo kaleo kibir kala usii raaco kabaairtii bay kasii noqotay iyadu an rajul min asaxaabati waxa saynu hore u aragnay xadiiskan albanina waa saxiixu raximah llah waxa weeyaan ninkaa saxaabada ka mid ihi shahaaladiisu ina dhibi mayso soo ma waay qala wuxu ui gazawtu maca nabiy sala allahu alay slam samictu yaquul annaasu shurakaun fi halaasati saddex bay wadaageen filkala cawskii iyo doogii ama baadkii waxaasoo dhan walmaau biyihii waa biyo isagoo aanu dee sabab ku lahayn hadduu isagu berkadii qotay biyihii amba uu kusoo dhaamiya wax lamid ah wannaar iyo dabkii intaaba way looma diidi karo cidnaba looma diidi karo xadiiska dhinac kale wuxuu sheegaya dabka oo kale wayamnacuuna almaacuun maacuunka de inkastoo weelkii uu yahay haddana maadaama qofkii la diiday waadaanta iyo milixda iyo faashka iyo gudinta iyo waxaa inuu diido inay dee dabkii lahaa qofkii lahaa war dab baan ubaahan ka qaadanayna uma diidi karo hawda isaguba markaa hashida marka hore baabkaas horta halkaan inoogu dhamaaday insha allahu tacaala waqfigii iyo kuwa kale way inoo dambeeyaan waxaa iska dhici karta inay noqoto aakhir yowm <laughs> lihada ders xiisadida way sii socon lakin bishir ramadaan ee khayrka badneed baa inagu soo socota marka hore ilahay waxaynu ka baryaynaa an yubaliqanaa ramadaana wa an yubaarik lana fi rajaba washacbaana wa yubaliqanaa ramadaan allahuma balliqnaa ramadaan dhinaca kale ramadaan idinka laba fursadood ba idinku jiro dee in badan baad aroortii soo socoteen oo aad soo kalahaysiin marka fasaxna waad ka dhigan khayrkana waad uga faaideysaa haddaad meelaha iyo reerihii soo yar dee waa fursad kale ta saddexaad oo qara silaatu raxim baaba kugu jirto reerihii haddaad ku yar noqoto to eegto deegaanki aad ku noqotona taa kalena maxaa ku jira halkaana marka waa isla doonasho ilaah <laughs> waxyaala badan baa isku beegbeegmay waxaase muhiimown ah. cilmigu xayaat lcilmi almudakara soo may ahayn waa in cilmigii lagu celceliyo haddii cilmiga lagu celceli waayo cilmigaas wuu iska baaba'aya baad ilaabaysaa dee kol aad soo dhegeysatay iyo kol aad saaxiibka markaa intii hore haddaad si fiican usugto inaad intii in ka badan qaadatana waxba kuguma hadho lakin haddaad intii horena haddana soo ilowdo de waxaad noqonaysa maalinta kolba kitaab la bilaabo waad soo fadhiisan hadda mabaha ceeb inaad kitaabka soo fadhiisatee laakiin dee horumar ka gaari maysid wey marka imika kitaabkan dab la bilaabo soo fadhiiso haddana beri daba la bilaabo oo halkii un laakin aad taaganta marka reer xamarka waxay kuma ku mahamaahaan juug juug meeshaada joog juug juug meeshaada joog wey marka dee halkaagii ku gaardiyeysaa baad dhaafinba halkaa dhaafi maysid marka lakin waa inaad waa inaad kasii socoto wallah aclam waxkm ila towfiq asalamu calaykum